gacan sixiyo godobgodob dhashiyo kalawada guracan lumiyo geedgeed ka baxay godingodin gacal kala lumi geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran abe wanaagsan saaxiib yaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xog horeys idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h kale habeen wanaagsan saaxiib yaal waa habeennimaha isniin ay sii baxayso talaada ayaa soo gelayso taariikhdu waxaay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha sideedaad ee agosto sannadda labada kun saddexiyolabaatanka qodobada barnaamijka xog aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ah madaxweynaha soomaaliya oo ka baaqday socdaal uu ku tegi lahaa degmada galcad ee gobolka galgaduud halkaas oo ka mid a ah furimaha dagaal ee al-shabaab kaga furan gobolka galgaduud waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ciidamada xooga oo soo faarujiyey saacadihii lasoo dhaafay deegaano dhowr ah oo dhaca gobolka galgaduud xilli la sheegay in ay gadood ka sameeyeen saad la-aan hayso iyadoo sidoo kale khilaaf uu ka dhex jiro wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska xoogga dalka haddaba waxaan eegi doonaa waxaa keenay in ciidamada ay dib uga soo baxaan goobihii ay qabsadeen bilooyin ka hor waxaa keeni kara dowladda soomaaliya waxaa la falgala laba awoodood awood waa midda hadda lala dagaalamayo kooxahan waxqabada soomaaliya ku ah oo qaarkood laga yaabo inay saraakiil yihiin iyo awood labaad oo aan marnaba ogolaan karin awoodda ciidamada soomaaliya ee guulaha noocaana ay gaaraan waxaa sidoo kale caawa barnaamij maqli doontaan magaalada jigjiga waxaa dil iyo kufsi loogu geystay gabar aad u daayar iyadoo ciidamada booliiska ay xireen rag lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen falkaasi gobolka shabeellaha dhexena waxaa mar kale ka soo cusboonaaday xiise dagaal oo u dhexaysa laba maleeshiya beeleed oo wadadega gobolkan warkii ugu dambeeyey xiisad caawa ka taagan halkaas ayaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib yaal qodobadaas iyo qodobadii kale nugu soo korro intaan barnaamijkeenu ku guda jirna ayaad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalamanaya sidoo kale qayb qaybkaha ah barnaamijkeena gabagabadana shariif cabdulle maxamed sheekeye ee farsameynaya oo markii la xog horeys ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhliga iyo beenta iyo baraka'a ah iyo barya aadamiga allahaynaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada talaxumaanta iyo toobadla'aanta allahaynaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadabla'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahaynaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusida isudabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahaynaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraada iyo xumaanta allahaynaga nabadgesho gesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimo iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allah inaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allah inaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allah inaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqibxumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allah inaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baabacalayda jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahay naga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allaha inoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allaha inoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo derisada iyo dowladdana allaha inoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allaha inoo wanaajo khalkhalka iyo khilaafka allahay naga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatulijaaba nooga yeel carabka yaga allow ismul acdamka ku beeg guriguri gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigyagig isbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran waa hagaag saaxiibayaal markale kulan wacan wanaagsan ayaa idin leenahay haddii aynu ku bilowno waxaa socdaal uu qorsheynayay madaxweynaha soomaaliya inuu ku tago degmada galcad ee gobolka galgaduud uu ka baaqday kadib markii halkaasi la sheegay inay gadood ka sameeyeen ciidamadii xoogga dalka ee ku sugnaa kaas oo sababay in ugu dambeyntii ciidamadu ay dib uga soo baxaan degmada galcad sida wararka aynu ku helayno waxaana madaxweynuhu uu ahaa qorsho marka uu ku tagayo fariimaha dagaalka halkaas oo uu markaa ka wedi doono howlaha dagaalka lagula jira al-shabaab iyadoo sidoo kale eh, la qorsheynayay in dib uu u bilowda dagaalka ka dhankaa al-shabaab oo markaa eh, furimaha dagaalka ay mar qura wada dhaqaaqaan waxa ay eh, ciidamada xooga dalka ay banneeyeen saacadii lasoo dhaafay deegaana la sheegay in ay hore ula wareegeen waxaana deegaanada ay banneeyeen ka mid ah webxo dac budbud dheer cows weyne iyo galcad oo markaa dhammaantoodba caawa ay bannaanka ka joogaan ciidamada xoogga dalka sida aynu xogo ku helayno waxaa saacadii lasoo dhaafay eh, baraha bulshada iyo soomaalida goobaha ku xiriirtaba ka socday doodaha ku aadan ee eh, buuqa hareeyey taliska ciidanka xooga dalka iyo wasaaradda gaashaandhigga dhexdooda kaas oo sababay in ugu dambeyntii uu saameeyo ciidamadii xoogga dalka ee ku sugnaa furimihii dagaalka waxaa la sheegay ciidamadu sidoo kale inay godood ka sameynayaan eh, saad la hayso oo markaa ku kaliftay in ay ka soo baxaan goobihii dagaalka oo ay dib uga soo gurtaan eh, hadaba maxaa keeni kara in ciidamadu ay soo faarujiyaan goobo ay qabsadeen in ka badan sideed bilood ka hor eh, wakhtigan oo la qorsheynayay in deegaano dhowraha lala wareegana maxaa keenay in ciidamadu ay soo faarujiyaan deegaanadii horumarada iyo laga sugayay in ay eh, ka bilowdaan waxyaabaha amaba deegaanadii inay ka hirgalaan maamuladii halkaasi la geyn lahaa maxamed xadir nuur ayaan wax ka weydiiyey amuurahaas khilaafka ka jira ciidanka dhexdooda iyo gadoodka ay sameeyeenba ah, bismillah mahadsan tahay eh, adiga iyo dhegeystayaasha radio kulmiin waa salaamaya ah, runtii masiibkaro weyn waaye ah, soomaaliya waqtigan ma filaynin ama shacbiga soomaaliyeed meel kastay joogaan in meel qarash iyo waqti iyo naf lagu bixiyey si eh, aada u sahlan looga soo baxo waxaad ognahay in marka meel la qabanayo ee la geliyo wakti aad u fara badan dhaqaalo badan oo ku baxo dad badan oo soomaaliyan ay ku dhintaan muhiimada sidaas loo sameynaya waxay ahayd meeshaasi laga kalingareeyo ama laga nadiifiyo kooxahan caqabada ku ah nabadda soomaaliya marka maanta in goobihii muddo dheer ciidamada ay ku sugnaayeen oo dhalinyaro aad u fara badanna ay dhibaatooyin kusoo gaartay qabashadeeda dhaqaalo badan lagu bixiyo in maanta sidaasi loo soo faarajiyo waa nasiib darro aada u xun oo aada looga naxo Eh, waxaan isleenahay waa wax dee dadka soomaaliyeed ay u baahan yihiin in loo cadeeyo ah, dawladda soomaaliya iyo hay-adaha eh, eh, wasaaradda gaashaandhiga ama ah, ama taliyaha guud ee madaxweynaha xabsiyas uu hogaamiyo uu taliyaha u yahay waxaa looga baahan yahay in hawshaas si si diibliya hoose loo baaro in yani cidda waxaa samaysana lagula xisaabtamo haddii midmadow jiro ama dhibaatooyin kaas ay jiraanna in dhibaatooyinkaas la xaliyo maanta moralka shacabka soomaaliyeed marnaba ma aqbali karaan in rajada soomaaliya ay qabto oo ahaa in lix bilood eh, gudahooda soomaaliya eh, xasiloonideedii nabadgelyadeeda dib loo soo celiyo rajada ah in la qabo in maanta haddana meelihii eh, ciidamadu qabteen guulaha badan la gaaray in laga soo baxo marka waa arin runtii xanuun badan oo aada maaragtay dadka soomaaliyeed iyo inta waxgalka aysa jeclaysan karto cusweyn waxaa ka dhacay maalmo ka hor weerar ay kooxda al-shabaab ay ku qaadeen khasaare xoogan ayaa ka dhashaa la yidhi bal weerarkaas ka waran qaabka uu dhacay iyo ciidankii halkaas joogay oo ugu dambeyntiina inay ka baxaan sababay ah, dabcan horta tusaalooyinka eh, military eh, adduunyada ka dhacay iyo waxa soomaaliya ka jiraay waa wax iskaalin karin anagu dee aragti ahaan dadka soomaaliyeed intayba eh, waxgalka wax garan kartaa waxay qiyaasi karaan nidaamyada wax u dhacaan ama loo weerara xarumaha dawladda ah, soomaaliya waxay ku jirtaa xaalad dagaal weliba ciidamada hadda coswell lagu weeraray waxay meel furina oo nimanka cadowga ahaa inta lagula dagaalamo laga saaray oo loo diyaa weliba meelaha ay u jiraan marka eh, inta badan anagu waxaan aragnaa eh, qaraxyo badan oo xariir lagu weeraro ciidamo xariiq soo weerara dhalinyaro badan oo dhibaato loo geysto gaadiid iyo waxyaala dhibaato loo geystana waa aragnaa sababta ay waxaas ku dhacayaan ilaa hadda cid cadeyn karta mal lakin haddaan tala yar ama aragti yar ku darsado eh, aragtida ciidanka wuxuu qabaa marka base ciidan la sameynayo waa inay ciidamada meesha ugu yar ay udirsan karaan ay noqotaa shan kilomitr marka xarunta ay tahay yani udub dhaxaad ay ku taallaa oo ciidanka xeradaas ka tirsana ee difaacooda ugu horeeya uu u jirsan karaa xarunta shan kilo shan kilomitr in ka badan taas waxay meesha ka saareysaa in yani si fudud inta baabuur qarax lasoo qaato ama dad isqarxinaayo ay xerada usoo galaan fursad kale waxay siin kartaa in ciidamada bayskaas degan inay samayn karaan xarakaad ay ku dagaalami karaan baabuurtoodana ku badbaadin karto dadkoodana ku badbaadin karaan laakiin ma garan karo asbaabta keenaysa in yani xero yar la ooto ciidanka laiskugu keeno baabuurka lagu soo wada xareeyo haddii aysan qorshe yani kutalagala uusan jirin saraakiisha ciidamada hogaamisa way og yihiin qorshaha dagaalkana waa la yaqaanaa mar xero lagu aruuri karo waa mar ay nabad meesha ka jirto meelaan nabad ka jirin oo cadabki lagula dagaalamo oo furino oo larabo in laga sii dhaqaaqo anigu ma garan karo in meel lasoo ooto baabuurka madaxa isku geliyo Eh, qaaidada labaad oo dadka soomaliya la yaabiyeen waxaa kamid ah in baabuur dagaal loogu talagalay in madaxyada isku geliyo oo baabuurtii eh, baabuurkiiba u dirsado yani waxyaalo aad tilaabooyin eh, aada u yar oo xabada soo dheceysa ay labada gaari saameyn karto marka waxyaalahaas oo dhan marka laisku daro waxaa meesha ka soo baxeysa inay jiraan mu'aamaraad loogu talagalay ciidamada soomaaliya in lagu naafeeyo ama ha jiro cadow dibada ah oo ka shaqeynayo in dowladnimada iyo awoodda ciidamada hoos loo dhigo ama ha jiraan kooxahan caqabada nabada soomaaliya ku ah qaar kamid a ciidamada ka ah tagsanaada ama siyaasaadka dowladda laftirkooda ama saraakiisha ha noqota ama wasaaradda gaashaandhig ha noqotee qaybo kamid a ah inay ku lug yeelan karaan mucaamalada noocaas ciidamada loo dhibaateynayo dagaalka soomaaliya ka socdaaye mar maaha laba maaha saddex maaha afar maaha waxaa dhacaya in xero lasoo galo oo markiiba khatrad lagu qabto oo dhibaato loo geysto tusaale yaraan usheega shacabka soomaaliyeed iyo inta dhegeysanaysa caawa ah, waxaan rabaa sheego dagaalkii ka socday eh, labada kun iyo ko iyo eh, mudug ka bilowda ciidamada labaatan gawaari wato oo kasoo baxa dhuusamare oo dawladda ay leedahay ayaa waxaa laiskugu geeyay meel layada xamaara eh, subax aroortii baa shabaabkii soo galeen baabuurtiina waa kaxaysan maalmo ka hor saddex gaari oo tignika oo jaala meel caad la ayaa afar saacadood ay dagaal ku hayeen nimanka shabaabka ah baabuur kaasa iska daaya hal xabo oo kamay qaad marka hadii dagaalka uu yahay dad lala shaqaynaayo oo la kaalmeynayo oo la kobcinaayo waa dee waa dhib badan tahay si waxaan lagu xaliyo ama xalkeeda loo gaaro laakiin waxaan qabaa arintaas coos weyna ka dhacday keliya maahan meelo badan ka dhacday waqtiyo badan iyo xarumo badan oo dowladda ka dhacday waxaa keliya lagu gudbi karaa waxay tahay waa in ciidamada dowladda soomaaliya dib loo baaraa waa in dadka shaqada amniga u haya dowladda ama saraakiisha ciidamada ha noqote ama wasaaradda waa in hoos loo fiiriya waa in la abuuraa system loogu gudbi kara caqabadaha noocaana soomaaliya waxay haysataa saraakiil maaragtay academiga ah oo maaragtay aada u diyaarsan dibadahay ku nool yihiin waa howlgab maantay talo fiican ay bixin karaan in dadkaas xabsi in wadanka la keeno yacni lana tashado lagana qoro istraatiijiyada dagaalka qorshooyinka dagaalkan lagu darsado sax ma mana ma noqonayso waxyaalaha mar walba dhacaya inay dadkeena maalinta saas u dhintaan in baabuurtooda la kaxaysto in dhibaato loo geysto niyadjabka lagu rido Eh, inkastoo waxaa laga gudbi doono oo cashar badan laga baranayo haddana ani waxaan qiyaasayaa weerarada noocaas oo weeraro iskaashi ku yimid oo shaqayn ku timid mahmed maxaa keeni kara marka in ciidamadii meelo sideed bilood ka hor ay qabsadeen oo maamullo laga dhisay sidoo kalena horumaro iyo ay ka socdeen in lasoo faarujiyo oo caawa ay haawanayeen deegaanadaas waxaa keeni kara eh, saan hore kugu sheegay eh, dawladda soomaaliya waxaa la falgala ama ku dhex laba awoodood awoodda mida hadda lala dagaalamaya kooxahan caqabada soomaaliya ku ah oo qaarkood laga yaabo inay saraakiil yihiin oo qaarkood laga yaabo inay farsamada qayb ka yihiin qaarkood laga yaabo inay tala wax kuleeyihiin iyo awood labaadoo waxaa jirta oo caalami ah oo aan marnaba ogolaan karin eh, in awoodda ciidamada soomaaliya ee heerka guulaha noocaana ah ay gaaraan marka si waxaas loo baajiyo ama meesha looga saaro waxay abuurayaan in wixii la curyaamiyo oo dadkii maaragtay rajadii laqaba la baabiyo waana dagaal eh, fikri ah oo ka imaanayo kooxaha aan marnaba aqbalayn soomaaliya inay nabad hesho xasiloonidoodii kala dambeynta dib usoo ceshibto mana waxaa loo baahan in la baaro waa gartay maxamed eh, waxaa jira warar sheegaya in khilaaf uu udhexeeya wasaaradda gaashaaniga iyo taliska xooga sidee u wada shaqeyn karaan rag khilaafsan ah, wasaaradda gaashaaniga horteeda waxay ka shaqeysaa oo waa policy wasaaradda gaashaandhigga waxay qaabilsan tahay siyaasaadka waxay diyaarisaa logisticada ciidanka waxay diyaarisaa agabka ciidanka u baahan yahay waxay qorsheysaa yani eh, ama ay ayay ka shaqeysaa in yani waxa adeegaada oo ciidanka u baahan yahay inay diyaariso taliyaasha ciidamadana waa operationka shaqada gacanta ku haya ee eh, istaraatiijiyada dejiya ee eh, dagaalada haga ee hogaaminta iyo meelaha la qabanayo iyo meelaha la degayo iyo qaabka loo dagaalgelayo waxa iskala waa saraakiisha ciidamada marka eh, haddii eh, hay-adii eh, difaaca qaranka ama wasaaradii gaashaaniga ay ishayaan taliyaashii ay rabay la shaqeeyaan oo ufududeeyaan hadday saadka hadday noqoto hadday aga caafimaad noqoto iyo haddii waxyaalo kaleeto oo muhiim waa ah ciidanka inay fududeeyaan meesha halkii laga sugayo haddii khilaaf uu jiro waxaa adkaanayo in wada shaqeyn saxa ah, ay meesha ka imaato waxayna dabar jibinaysaa shaqada ciidanka marka waxaan leeyahay waa nasiib darro u baahan in degdeg lagu xaliyo looguna gudbo ciqaabaadka iyo culeyskaa dejiro waana waxaa loo baahan yahay in soomaaliya maanta waxyaalaha kabsiga ku dhisan oo dalka dadka rigaadiya in laga gudbo oo loo bedelo weji maaragtay wadatashi iyo iskaashi si dalkaani aan usoo ceshano nabadiisi iyo xasiloonadiisi iyo kala dambeyntiisa ugu dambeyntii khilaafkan iyo gadood la sheegay ciidamadu inay sameeyeen taas oo sababtay inay kasoo baxaan deegaanadan sidee lagu xalin karaa Ah, dabcan horta waa inay ciqaab ka dhalataa maxaa yeelay cidda amarka ku bixisay ciidamo eh, muddo meesha joogo qarash iyo naf lagu bixiye ee eh, amar kusiiya inay kasoo baxaan ayadoo culeys amni uusan jirin waa in horta xisaabteeda timaada waxaa talabaad oo aan xalka u arkeen waxay taa in madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida waa inuu saraakiisha uu shaqada u dirayo iyo cidda uu adeegsanayo inuu og yahay waxay aaminsan yihiin iyo waxay ahaan jireen iyo waxay hadda u qabanayaan cid looga shakiyo inay dabandaabi curyaaminaysa waxyaalaha eh, dalka lagu xasilinayana waa inay maxkamad saaraa laguna maxamed xadir nuur oo ka fallada arrimaha amniga iyo siyaasadda ayuu ahaa oo aan wax ka weydiiyey ciidamada xoogga dalka oo saacadihii lasoo dhaafay deegaano dhowr ah kasoo baneeyey gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaana la sheegay inay sababtay khilaaf ka dhex jira wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska xoogga dalka

gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaisku maran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaad leenahay xog waraysi ayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa idinkaga imaanaya markana haddii aynu eegno gobolka shabeellaha dhex waxaa ka taagan xiise dagaal oo u dhexeysa laba maleeshiya beeleed oo halkaasi wada dega waxaana deegaanka miirtaqo deegaano hoos taga markaa ay ka dhaceen faraal dil ah oo ay isku geysteen maleeshiya beeleedka halkaasi isku haysta oo iyadoo markaa eh, aan la ogeyn waxa ay isku haystaan eh, iska dilay laba rag ah oo dhinacyada markaa u kala dhashay suldaan daahir eh, axmed gaabow oo kamid ah salaadiinta kasoo jeeda gobolka shabeellaha dhexe ayaan wax ka weydiiyey xaaladda kasoo cusboonaatay gobolka shabeellaha dhexe iyadoo ay horey uga jireen dagaal beeleedyo iyo xalka waxa uu yahay Eh, dhammaan ummada soomaaliyeed oo dhegeysanaysa eh, waxa waaye dagaaladaas waa dagaalo nasiib daraa ah oo dad walaalaho ahlaho la degan oo mataqaanaa gudafkiiyo ood wadaag ahoo dadku mataqaanaa aan wax isu bedelaya la arag wax kasoo dhex cusboonaaday waa walaalo waana ahal waxaan ugu baaqaynaa hon rabaa horta halkaan inaan fariin baaqa umarsiiyo beelahaas walaalaa inaynan hadda qalad ka dhacay aan qalad dambe lagu sii saxinaan horta mataqaanaa baaqaasaan u jeedinaa waxaan kaloo halkaan baaq uga jeedinaa dawladda federaalka iyo dawladda statekaba inay dadka xakamayso oy mataqaanaa eh, dadkaas walaalaha oo ahalkaa ah ayna dib dambe aynan intaas mataqaanaa uga sii shaqayna iyagana baaqaasaan u diraa eh, haddana wax mataqaanaa dhibahoo hadda wixii hore ka dambeeya ma jiraan ah. waa adiga uun dadkii waa la hadalnay waana mataqaanaa labada dhinacba eh, dadka oo kasoo wada jeedo oo qashahay waa la wada hadleen haddana jawigu waa degan yahay xiisadu maxay ka bilaabatay markii hore wallaahi dadkan shaydaana uun mataqaanaa isku diraaya waa dad ahala waa dad isla degan waa dad goob ka dhexeeyo adiga uun dad dhalinyaraah oon kula tashahayna dadka labada dhinacba ku jiro marka dadkaas iska dhalinyarada ah oo dilka iyo walaalnimada iyo waxaasili ayna u kala socnay ah. iyo dirisnimada oo mataqaanaa adiga un qorya iska haysta ayaa nin dilay oo gurigiisa jiifa mataqaanaa dadkaasna hadda dad iska dhalinyaro ah qabiila wax la ogay amba dad wax garad wax la ogay lama dhihi karo dadku meel walbana waa joogaan qoryana waa haystaan dhalinyarana waa yihi marka dad sidaas wax u sameeyey ahaayeen maana dad arsan isku haystay ceel iyo sunno kaleetood mahay marka dad sidaas oo dhalinyara wax samaysay oo nin dishay oo odayahoo waayeen oo gurgiisa jooga haddana dhalinyaro kalea ah waxaa iyaduna samaysa nin kala dishay marka intaas ha lagu adkeeyaan leenahay dadkuna war taqaanaa gudin waa la isugu imaanaa saa dambaa la isugu imaanaa maalin kasta la isla jiraa dadku kala guuri maayan diris waa walaal waay waayahay raggaas la dilay wax gaara oo ay bixiyeen miyaa jira wax gaara ay bixiyaan male ninkudiifa oo iska hooyana iska hoyday oo ilmihiisa mataqaanaa kala jooga ayaa gurigiisa loogu yimid oo lagu dilay nin kale kaleo asagana iska xoolihiisa iska ilaashanaya loo dilay marka waa arrin iska nasiib darro ah oo shaydaan iyo mataqaanaa dadku hab dawli oo mataqaanaa kala xidsa ay ubaahan yihiin waxay ubaahan yihiin dad waxgarad ah oo mataqaanaa eh, talooyinka iyo usoo jeediyo oo yidhaah mataqaanaa dadku inay ahal yihiin isdhexgal bulsho dadkan shan iyo toban sana khawaariijtu khawaariijtu haysteen eh, mataqaanaa welina dib u heshiisiin rasmiya looma samayn laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu dawladana garab iyo gacan uga rabnaa iyaduna inay halkaas waawaantaas iyo wixii haddaan cunug ku qabayna iyaduna nala xoojiso dadkana sidaas dibisi weyn oo oo walaal walaalayna loo sameeyo oo dadka sidaa ay mataqaanaa gacmaha isaga qabsadaan waayahay suldaan e, deegaanada ama goobaha ay dhacdooyinka ka dhacayaan xaggey hoos tagaan e, waxay hoos tagaan hadda dadkaasu e, labada dhinacba qaybna waxay hoos tagaan tuulo almulq la yidhaah qaybna waxay ka tirsan tahay tuulada miyaftaq way ka tirsan tahay labadaas qaybooday labadaas deegaan kala hoos tagaan waana dib biis oo ah loo soohi wadaaga ma garat marka dadkaas waxaan ugu baaqaynaa inay mataqaanaa qoroga xabadda ka bixiyaan ay walaalnimada ahlnimada iyo mataqaanaa dilisnimada usoo laabtaan oy walaaloogaan sidaasaan baaq ugu diraynaa iyagana maxaa idin qorshaysan ka dhaqan ahaan idinka wallahi aniga dhaqan horta sideeda xamaamada wataa qoro ma wato inaan uun mataqaanaa dadkaas aan nabadooda ka shaqeyno oon dawladda iyo mataqaanaa dadka deegaankaba aan mataqaanaa nabada kala shaqaynaan noo go-aansanana daahir axmed gaabow oo kamid ah dhaqanka kasoo jeeda gobolka shabeellaha dhexe ayuu ahaa oo iga warbixinayay dagaal beeleedii kasoo cusboonaaday gobolka shabeellaha dhexe deegaana ka mid a ah. sida aad ogtihiin ama aad aragteen maalinta colaadda aabbayaashu waxay aasaan wiilashooda maalinta nabaddana wiilashu waxay aasaan aabbayaashood wallee war ma harin wallee war ma harin gafgaflaagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay waa hagaag saaxiibayaal markana haddii aynu eegno magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka soomaalida waxaa dil iyo kufsi lagu geystay gabar kow iyo toban jir ahayd iyadoo eheladeeda ay dalbadeen inay cadaalad u helaan gabadhaasi oo ay ku tuhmayaan in rag itoobiyaan ah ay dileen oo markaa hadda ciidamada booliiska ay gacanta ku hayaan kuwaas oo xabsiga loo dhaadhiciyay baaritaankoodana uu ka socdo halkaasi ugaas ugaas carab ugaas maxamed jabane ayaa ka warbixiyey maruu warbaahinta la hadlayay ee isagoo sidoo kale sheegay in gabadhaasi ay ahayd gabadh markaa ehelkiisa ah raggana ay ahaayeen kuwa isaga u shaqaynayay bismillahi raxmaan raxiim eh, anoo dhibanihii gabadha ka dhimatay ah oo magacaya la dha ugaas carab ugaas maxamed jabane marka si guud haddaan warbixin iga siiyo xaaladdu se u dhacday anoo gabadha abida ah gurigan joogay nimankana niman aniga ii shaqaynayan etoobiyaanka kale qomiyadaha kale ay ahaayeen meel baanfaarad iyo guriga way isku dhex yaaleen marka anigu intaan qado nin u dirsan iyaka ka mid ah oo qadada ii keenay baa guriga galay markaan galay waxay igu xigtay warsoo cursoorad baa igu xigtay iyo gabar lalalminayo kadib markaan meel fresh kale sidan oo kale u dhigay gabadhii aan yaro dhooray oon damcay inaan inaan naqaska inuu ku dhegan yahay aan mooday aan xoogaa aan laabteeda xoogaa yaara aan xoogaa yara cadaadis saari sidhiisay aan laabteeda usoo kacdo aan markaa falcelintii baan damca inaan dhowro markaan falcelintii dhowri sirina waxaan arkay isla markiiba xadhig gabadha ku dabranba oo ku ciijsan xadhiggii baan markaa waxaan idhi bal eh, ii keena midi baan idhi nimanka ila shaqeyn waa nimankii falkan ee hadda looga shigsan yahay iyakaba midida haddana ii keenay iyakaba haddana iraacay dhakhtarka ila geeyey dhakhtar markaan tagnay sidii kaarka aan soo qabtayba waxaa la yidhi xaaladda iyagoo dhakhaatiirta iyo neersayada isdhodhoole markaan arkaana goodha may haabay dheheen ani markaa cid ila socoto iyaka ka ahayn nimanka ii shaqaynayay ma aysan jirin cabaar markaan joogay gabadha xaaska ayaan la hadlay iyadaa dadka iyo ninkan walaalkayan labadaa wacay dadka iyakaa inta dambe iswaawacay cabaar markaan joogay dadka inay soo gaadhin umbaa gabadhan xari kamaada fujinahaa hase wax u jiraanba aniga dib aan miyirkeyga usoo noqday kadib dhakhtarka waxaan waxaad samaysaan baan gabadha general checkup ku sameeyay gebigeedaba oo specially qeybaha genital areaga qeybta yan magaranaysa brivacygeeda umaat u baadhaan kubri kadib iyaka labtoodii ereygii waxbay ka garteen durba baaritaankii bay galeen hagalaan laakiin durba jawaab degdega namayna siinin way isdul yaro werwareysteen waxayna noo sheegen ina dhakhtar kale iman doono muddo hal saa ee bar dambe annagoo sugayna ay nimankii damceyna iska tagaan nimankii ninkan walaalkayba nimankii way tageen igu yidhi waanu yeedhay halkaa fadhiga waan wada tegeynaa baan ku idhi haddana jawaab kale annaga dib isku celina maskaxdana ku noqonay waxaan idhi dee nimankan wax walbaa dhici kale eh, labada shay isdul saarana marna waa kubsi marna waaba dil laba xaala wayaanba eh, kubsi caddaynteeda maxaaba meesha yaalla laga sugiba dil baaba yaallaba sidii baa nimankii aan u yeedhay waxaan idhi booliska raaca hawshan hawl dilaa meesha taalla wax kubsi aan u sheegay marka oo shaki omaana sheegi boolis meesha joogay iyo nin aan adeer wahay baan isku daray siibi habaana loogu gudbiyey kadib habaana iyakuna dhakhaatiirta intay yimaadeen badheen waxaa tagtaan kaaramaarna hosbitaal tagay dheen kaaramaarnaan tagnay laba dhakhaatiirta oo red caseska u qaabilsanaa one shop la dhaho baan tagnay markiiba markiiba noo caddeeyeen walaalkay baa na tuseen marka xaaladdu meesha saas bay u dhacday bay dheheen foolxun baa dhacay bay dhaheen haddii wixii caddaynaya qoraalan annaga waan iin dhammaystiranaa bay dheheen sidii baan xalayto hawshii eh, kolley wax noo yimid gabadha waxaan halkaa rabaa inaan aad uga bogaadiyo gabadha la dhaho ubax wasiirka wasiir ku-xigeenka arrimaha dhalinyaradii haweenka ah way noo timid eh, rag badan oo akhyaara ah oo wasiirka biyamaareeyaha maareeyaha biyaha uu noo yimid cabdirashiid maxamed cumar xaagof uu noo yimid komishineerkii eh, gobolka ama counsilka isagana waa noo yimid si guud baaritaankii xalayta iyo kuway galeen wax natiijadiina ma hayno ugaas carab ugaas maxamed jabane ayuu ahaa oo ehelada marka amaba ehelka gabadhii ay u geeriyootay kufsiga ay geysteen rag la sheegay inay etoobiyaan ahaayeen ee magaalada jigjiga ka dhacay oo ka warbixinaya sida ay wax u dhaceen iyo hadda xaalkaas sida uu yahay isagoo codsi u gudbiyey dowladda federaalka etoobiya iyo maamulka soomaalida waa hagaag saaxiibayaal xogoreysi ayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waad ka iwaanaya qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaan isla sii gaaraynaa markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamanay halka sahanka iyagu tiigsado tegayo gediga tubtaan maanta marinayno tubta raacanay tuubiyaha aan qaadnay taariikh hor loo tamar gashay noqotay war waxaad ka tagta tilaabadaan qaadayno ninkii turunturey maagan tumaatida ku dhici doontaa <laughs> taasina isweydiin le war madaxweyne xasan sheekh hadduu tallaabo ka qaadayo <laughs> tafaha dadka ku dheggan waa u jeediyaa kala dambayna haddaanay jirina shaqadu ma socon karto cadowna lagama adkaan karo haddii wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha xoogga kii gardaran tallaabaha ka qaado war anugu waxaan aaminsanahay dulqaadka madaxweyne xasan inuu wax badan hallaynayo sabarka oo badadimaylerey saadaaf oofkureebe warbow taliyii hore ciidanka iyo wasiirka gaashaandhigga khilaaf khilaaf baa udhexaeyey taliyaha hadda iyo wasiirka gaashaandhigana khilaaf baa udhexaaya marka hadda madaxweynuhu inuu dhaashirto maxaa diidahaya safarkii iska edkooyo iskuguurkoon hayna alaabtioo walbooba waa leedhi warkalamaanay war ma haysiine wasiirka gaashaandhiga waa nin dhallinyarahoo firfircoon soshal midiyana caanu ka yaho abdhayduu ka dhigaa tigtogna haddee waa lagu yaqaan mar kastoo xeryaha ciidanka booqdana muuqaalo kale kacsan oo daron isaga soo duubaa marka taliyaha xoogga inuu yidhahdo lama duubi karo xeryaha ciidamada inuu ka daran yahay taliyahaasoo idinma caddaynayso goboloweyne amnigii dalka ma folaawils baa nigala qaalisanaaday warba wakaashaandhig ciyaarta baa ka daysaan langrafadaayo ruuhaaye iyonay langraahoy sidaa leeye rugdomaa maslagaadase war taliyaa ciidanka xoogga markii la qabta ceelbuur hadalkiisa waa la diiday in laga daayo warbaahinta dowladda dadkuna waxay leeyihiin wasiir jaamac iyo wasiir alcadaalaha heshiisa tallaabada aan qaadayno ninkii turunture maagan baatida ku dhici doonta taasina isweydile warkalamaaney nin qabiil oo ku xeelan arrimaha dagaalka iyo siyaasadda ayaa xaaladaha dalka uu marayo iyo hagardaamooyinka jira laga waraystay waxa uu yidhi dhibaatada dhan halka ay ka jirto anigaa maanta sheegaye ha layga dhegaysto dhibka ugu weyn wuxuu ka uu yidhi gabdha aanan la qabin oo facebookka ku soo qoranaya magacyo ay ka mid yihiin zawjatu axmed shiikha xaaskiisa nin cadnaagtiisa taajirka marwadiisa wiilka jiimka afadiisa waxaa sullugooyo ou yidhi kuwa aad maraysa inay ruusha ka imaadeen oo magacyadooda raacya xarfahan la fahmaynin sida sacduush nasruush xaliimuush salmuush xamduush ayaaniita ikraaniita muniita iyo waxyaabo la mid ah dagaalkuse wuxuu ka dhaqaaqilaayo ou yidhi kuwa faan aan loo joogin la jooga oo ku soo qorta magacyo ay ka mid yihiin karoon quruxsan sida hooyadeed edabsan sida hooyadeed quruxlayda xaafadda yaraanta guriga lajeceleey suuralayda guriga shaxshaxlayda xaafadda iyo waxyaabo la mid ah waxaase hagardaamada ugu weyn oo ciidamadu ka dhaqaaqila inaa ka jirtaa uu yidhi kuwa ayagoon wax baranin ku soo qoranaya doctores heblaayo injineer heblo misis heblaayo boqoradda reer hebel iyo magacyo la mid ah argagixisana waxaa laga dhaqaajinlaayo uu yidhi gabdhaha ku soo qorta yarta cad yarta dheer yarta dhuuban yarta buuran ina hebel bintu cumar atariishada xaafadda dhuuba dhex yar gabadha cidda carabta gabadha deriska gabadha cajiinka gabadha cidda caanaha waddankoo dhanna waxaa lugooye ku hayuu yidhi kuwa magacyada cabsidaa soo qaata sida xaaxuu zuuzuu juujuu kuukuu jamuu suunaari najuu camuu iyo magacyo la mid ah midnimadana waxaa hortaaganuu yidhi gabdhaha ku soo qoranaaya asaldhalad aragsan ilwaad qurux yaraanta reer hebel tii yareedee caqliga badnayd tii yareedee waalnayd geenya dumar geenyada madow geenyada cas geenyada gaaban geenyada dhuuban xidigta xaafadda xidigta xaawataako xidigta gelmudug xidigta xamar xidigta reer hebel waxyaaba la mid ah waxaana ugu dambay in tallaaba laga qaadano muu yidhi si ah kuwa ku soo qorta inta waalan walaashood inta wareegta kaabahood inta xanuunsan eeddadood inta wareersan hooyadood iyo waxyaabo la mid ah dalkana intay joogaan dadka argagixisada kaalmeeya waxba lagama qaban karouu yidhi war dagaalkaasu kaanoogayn maahe ma tigtokuu ka dhex socdaa maamulkii dalka goormaa dumarka lagu wareejiyey war dowladda dhanaa iskugu tagta social mediya maantoo kalena madaxa na furan annaga yaa madaxaana fuuran war ciidanka ha laga gaadho turey maagan tumaatida ku dhici doontaa taasina isweydiin leh warwallaweynaya arrinkii somalilan maanta meel fiican buu marayaa waraysi u dambaysay somalilan qaadda waxay ahayd waa laytaageyaytaageylaytaage waar waannu isquraan saarnay inaan dhegayso guddi loo saaray khilaafka inay xaliyaan waxay go'aamiyeen saddexdii xusbiinee doorashada madaxweynaha u tartamaan marba sagaalkii muuse la ordayay haddii laga tala baxay dee arrinka somalilan iska xalismaysaa bow hadde nacabku derbiyada ha jiiro maxaa ohan weydeen wareer ascaanadna waxaa u daaran libaax soo galay dega wuraa aryaadaha warkiinna anigu ma aqaano somalilan waxaa la yidhi xisbiyadu waa aqbaleen go'aanka guddiga muusena inuu aqbalow ku qasban yahaa la yidhi sababtoo ah tale ou maanta wax ku diida fara kuma haayay dhaheen war maa la wadaahe mugga joogga cabdullow hadday fartaan doonaan qoraa sowma dhihi karo aryaadhaha talaantaadiyo xeeley turuqyaaxoo ku toosime talaantab iyo xeeleyn turuqyaaxoo ku toosime war shirkii madasha wadatashiga qaranka markii la soo xidhayay axmed madoobe wuxuu yidhi war reer dhuusmareeb lacag kuma yadhay hotel ha miyuu yidhi war warkaa iga dhex gelinee dagaalka daacad lagama wadaahuu yidhi runtana iskumaannaa sheegin buu yidhi beelaha reer galmudug hubkay soo bandhigeenna dagaalka kama qayb gelin buu yidhi ee yaa been laysku sheegin talayfanaa jira dadka laga soo wacaye waar wallaweynay khawaariij cadow ka daran ma jireen ma iska celisaan warbow madaxweyne anigu waxaan dhihi lahaa kuwaad hawshow idmanay habdhaqankay wax u wadaan inay ku habboon yihiin madaxweyne hubi hareeraha daybal hoos waxu eg saadoo fadheetay afar qofood lakakii waaye lankoo magaarje fadee waleeri yaayaa loo sheegaa mugga sacaa lama keliyood leh warwar ma haysiina indiya nin masayrow ah aa foolatay kadibna wuxuu diiday inuu geeyo isagoo kaba baqaya in nin kale umuliyo anigaana ku umulinayo umulinayouu yidhi yutubkana ka fiirsanaya uu yidhi sida dumarka loo umuliyo hadde siduu marna yutubku fiirsanaya marna gabadha umuliisu lahay xaaskii canugii dhalaysayba waa isla dhinteen asagiina hadda maxkamadu u saaran yahay marka damacakatiir iyo mudfi dariiqay wax kasta noqdeen waxayna tusaale u tahay qofka shaqo uusan aqoon haddii loo diro hoog iyo ba inay tahay wax ka yimaadaa tallaabadaan qaadayno ninkii turunturee maagan tumaatida ku dhici doontaa taasina isweydiin le waaryaara wallaweyne tallaabadana a qaadaysaan ma somalilan ba ku soo socotaan warba somalilan ma tallaabaa u hartay aryaadhaha war ma haysiin madaxweyne xasan sheekh waxa uu la hadlay dhalinyarada iyo waayeelada shabaabka ee cabdulla waayeel iyo shabaabkeeladaa war al-shabaab baa lagu yidhi war khawaariijta ma waayeel baa ku jira aryaadhaha warkaan ha dhex gelinaya shabaab odayaal iyo carruurba waa leey leeyihiin dhallinyarada madaxweynuhu wuxuu ku yidhi maandheesko mustaqbalkiina heesaga falaadinee ka imaada waayeelladana wuxuu ku yidhi adeeryaalow qaarkiin inuu xanuunsan yaho jiran yahay xataa waa ognahay qaarna waa tabar dhigeeno maba soco karaanoo warkiinna waa haynaa hadde qaatumadii nuqayr ha noqotee xilligaad cibaadaysa laheedeenaa la joogaahe dowladdiinna u imaado isu soo dhiiba waa idin soo cafihaynaahe madaxweynuhu war cabdulla warmahaysidii madaxweynaha waxaa la yidhi degmooyinkii la qabtay oo booqasho ku tegayaa midda uu ka hormarayana lama oga askartana wuu xog waraysanayaabaa la yidhi wixii dhacay cidda ka dambaysa iyo meeshay waxsi ka yihiinna wuu ogaanayaaha la yidhi war intee hadduu ogaado tallaabo ma qaadaya bowxasna dulqaad baa wax ka hadlaynahaya nimcaiyo sareediyo saadaashiinu waa guul ma yidhi aryadhaha samigay cabdullana waxau yidhi how wax ta abaartoodu hoos tagto tilaabsaa waayay xaytaaraan tabaartoodu hoos tagto tilaabsaa waayay xaytaaran tallaabada aan qaadayno ninkii turantureen maagan tumaatida ku dhi'i doontaa taasina isweydiin leh yadheegi jari fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xogwaraysi barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamada sheekeeya iyaa ka qaabeynaya caawa intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo laba xumaantiyo isircaad ku noolaan mascisaba xumaantiyo isircaad ku noolaan mascisaba xumaantiyo isircaad ku noolaan